assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo toddobaatanaad ee kitaabka baabu laa taquumu saacatu xataa ymlika rajulu yuqaalu lahu jahjah in magaciisa aljahjah la yidhaaho ilaa uu madax noqdo iyaguna qiyaamaha inayna dhacaynin marka iyaguna waa aakhiru zamaan weeyaan oo qaxtaanigaas iyo nin kaleo sufyaani la yidhaaho abu sufyaan duriyadiisi iyo kan jahjahan iyo kulligood wada aakhiru zamaan nima soo bixi doono weli aan iyagu dhicin wey can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama qaal laa taquumu laa tadhabu leylu laa tadhabu اlayaamu wاllayaali ma tegayaan maalmihii iyo habeenadu ee way dhisnaanaysaa adduunyada oo maalmihii iyo habeenkii baa soconayo xataa yamlika ilaa uu boqor noqdo rajulu nin yuqaalu lahu aljahjah nin magaciisa aljahjah la yidhaahayo ilaa uu madax noqdo oo boqortinimo uu qabsado ma dhacayso mxuha qiyaamuhu ma dhacayo baabu laa taquumu saacatu xataa yuqaala xataa yuqaala xataa laa yuqaala fi lardi allah allah qiyaamo inaynay dhacaynin ilaa dhulka aan laguba odhan allah allah yani laa ilaha illa allah iyo wax alle magaciisa yaqaanaaba ilaa aanu ka jiraynin oo wixii alla yaqaanayba ay ka ka dhammaadaan inaanu qiyaama dhacaynin can anasi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama qaal laa taquumu saaca ma dhacayo qiyaamuhu xataa laa yuqaala ilaa aan laga odhanin fi lardi dhulkaba aan lagaga odhanin allah allah aan laga odhanin kelimatu allahba aan la sheegin oo ilaahbaba aan la aqoonin horta hore marka dadka muslimiinta ee ilaah yaqaanay markay dhammaadaan inay kasoo bixi doonto layd ay kasoo bixi doonto yeman ay kasoo bixi doonto oy nafta ka qaadayso qof alla qofkii qalbigiisa iimaan uu ku jiro waa kii xadiidkii caaishana aynu ku soo marray inay riix sidaasuu jiri doonto can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam <clears throat> ina allaha yabcathu riixan min alyaman ilaah wuxuu kasoo bixin doonaa dabayl layr buu wuxuu kasoo bixin doonaa xagga yamaneed koonfur bayd layr ka imaan doontaa alyana ka jilicsan min alxariir xariirka ka jilicsan waa layr qabow oo muxuu aan jilicsan weeyaan falaa tadacu kaani ka tegin eh, axadan fii qalbihi qof oo qalbigiisa uu ku jiro qaala abu calqama abu calqama ruwaadda xadiidka warisay midkood weeyaane isagu wuxuu yidhi misqaalu xaba misqaalu xaba buu isagu yidhi wa qaala oo isna raawi kalihina wuxuu yidhi mihqaalu dara ida mihqaala xabatin buu yidhi mid midkood mihqaala yani labadoona macnaheedu ulajeedada waa isku mid oo wax yar unbaa laga wadaa min aliimaan iimaan ka mida ah. qof qalbigiisa wax yaroo iimaani ku jira dhaafi mayso ilaa qabadathu nafti ka qaadisa marka kolkaas weeye kolkay dadku isugu dhici doonaan gaalnimada isugu dhici doonaan oo dadku kolkay gaaloobayaan ma aha inay dadkii muslimiinta ahay isbedelayaan oo ay ridoobayaan ma aha ee waxa weeyaan dadkii muslimiinta ah baa dhammaanaya oo ilahay wasiiladaas uu ku dili doonaayo laydhaasaa soo maraysa oo laydhaasaa nafta ka qaadaysa baabu laa taquumu saacatu ilaa calaa shiraari الnaas qiyaamuhu ma dhacayo ilaa dadka dadka ugu xun mooyaane dadkaas ku dhacaya isagoo dadkaas ay nool yihiin oo dadka adduunka cambiraa dadka dadka khalqiga ilahay ugu xun ay yihiin kolkaanba qiyaamuhu dhacayaan oo wax ilaah yaqaana aanu jirin wax ishoonaya aanu jirin wax akhlaaq daryeelaya aanu jirin sida xayawaanka oo kale la noqdo oo jidadka la isku saarsaaranayo haween iyo rag iyo sida dameeraha oo kale can ibni mascuudin radia allahu canhu can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu can الnabiyi salى allahu alayhi wasalama qaal laa taquumu saaca qiyaamuhu kuma dhacaayo ilaa calaa shiraari الnaas dadka kuwa ugu xunxun mooyaane dadka kuwa ugu xunxun bay qiyaamuhu ku dhici doontaa ay soo gaari doontaa baabu laa taquumu saacatu xataa yakruja dajaaluuna kadaabuun qiyaamuhu inaanu dhacaynin ilaa ay soo baxaan beenaalayaal dajaaliin oo nebinimo sheeganaya can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى allahu alayh wasalama qaal laa taquumu saacatu xataa yubcatha dajaaluun qiyaamuhu ma dhacayo ilaa lasoo diro dajaaliin kadaabuuna oo beenalayaal ah qariiban oo u dhow min halaaثiina soddon u dhow kulluhum yazcumu anahu rasuulu اllah midkood waliba uu sheeganaya ku dacweeya inuu rasuulka ilaahi yahay niman beenaalayaal ah oo dajaaliin ah oo muxuu ahay nebinimo sheeganaya ilaa ay soo baxaan oo soddon gaarhaya oo ku dhowaanaya qiyaamuma dhacayo marka qaarkood waaba dhaceenoo zamankii nebiga alayhi isalaatu wasalaam qaar baa soo gaaray gaadha wafaatina kuwo kalea ku darsamay ilaa shan iyo meelahaas ayaa taariikhdii hore dhacay marka kuwo kale oo iyagu yaryarana waa iska jirjireen laakiin marka waxa waaweyn oo taariikhdooda la yaqaano shantaas ayaa jiri jirtay iyaguse horeyba u dhaceen oo taariikhdooda u horreysay marka inay kuwa dambena kuwo kalena waa jireen kuwo kalena waa jiri doonaan can jaabir bni samurata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquul ina bayna yaday saaca qiyaamaha hortiisa waxaa kadaabiina beenaalayaal wa fii riwaayatin qaala jaabir jaabir ibnu samira ba wuxuu yihi faxdaruuhum iska ilaaliya markuu sheegay nebiga alay u ka wariyey buu dadka uga digaya uu leeyahay rasuulka ilahi wuxuu yihi qiyaamaha waxaa ka soo horreeya niman beenaalayaal ayaa kasoo soo iska ilaaliya oo ninkaad aragtaan isagoo bacda nabiyikum alayh salaatu wasalaam nabinimo sheeganaya inuu beenaalayaal beenaalo yahay ogaada baabun fi qitaalifii qitaali lmuslimiina alyahuud dagaalka ay muslimiintu yahuudda la dagaalami doonaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay waslam qaal laa تqumu الsاacة qiyaamuhu ma dhacayo xatىa yuqaatila الmuslimuuna ilaa muslimiintu ay kala dagaalamaan alyahuuda yahuud ay kala dagaalamaan fayaqtulahum الmuslimuun muslimiintu ay laayaan xatىa yaktabi'a alyahuudiyu ilaa uu kaga dhunto yahuudigu min waraa'i alxajari والshajar dhagax gadaashii iyo geed gadaashii uu kaga dhunto fayaquula uu yidhaaho alxajaru aw الshajar dhagaxii ama geedkii uu yidhaaho ya muslim ya cabdالlah war muslimo war addoonkii ilaahayow haadaa yahuudiyun khalfii fatacaala faqtulhu kanu waa yahuudi gadaasheeda ku dhuumanayaan kaalayo dil uu yidhaaho ila alqarqada geedka qarqadka la yidhaha mooyaane waa geed geed baadi oo qodxale weeyaan fainahu min shajar yahuud waa geedaha yahuudi kaasoo aan isagu hadlayna isagu waa qarinaya ayb geed yahuudeed weeyaa kaasi oo isagu ma hadlayo yahuudiga ku dabadhuunta ma sheegayo geedaha kalese waa sheegayaano waa ka warramayaano wax odhanayaan markaale dila yahuudiga kale kolkaasuna marka waxa weye waa bacda khuruuji e, kolkii dajaal la dilo e, weeyaan marka mahdiga uu soo bixi doono ka weeyaan marka dagaalladan haddantada socda ee yahuudi iyo e, carabti iyo dhex maray ee muxuu ahaay ee horeyna u dhacay haddana socda iyo kuwaas ma aha waa iska suurowda hadda meeshantada ay kusoo urureen ilahay falastiin isugu keenay inay muxuu aha sidaa usii joogi doonaan ilaa uu ilaahay uu ninkaas muslixay mahdiga la yidhaha intuu soo bixiyo loogu soo ururiyey meesha tada in lagu dabargooyo baabu taquumu saacatu waruumu akharu nnaas qiyaamuhu wuxuu dhici doonaa isaga oo ruum ruumna marka dadka eurobiyiinta ah weeyaane ay ugu badan yihiin dadka ugu badan yihiin ninka shaarix ee kitaabka kada sharxay baa wuxuu sheegay inay taas oo ilaa hadan tadadaba ay jirto oo adduunka dadka ugu xoog badan ugu tabarooree ka tamar taagleeya ay ruumiyiintaas ay yihiin can muusa bni caliyin can abiihi qaal kana almustawridu اlqurashiy cinda camr bn alcaas ninkaas camr bn alcaas buu la joogay qaala almustawrid اlqurashiyu cinda camr bn alcaas camr bn alcaas agtiisu wuxuu ku yidhi almustawrid اlqurashi ba wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaqul rasuulka ilah le baan maqlay taquumu الsaacatu waruumu akharu الnaas qiyaamuhu waa dhacayaan isaga oo ruum ay dadka ugu badan yihiin adduunka iyagu ugu xoog roon yihiin faqaala camrun camr bn alcaas baa wuxuu yidhi absir maa taquul fiiri waxaad ku warramayso ka fiirso yani waxaad ku warramayso qaala markaasu wuxuu yihi aqulu ma samictu min rasuuli illahi sala allahu alay slam waxaan sheegaya waxaan rasuulka ilahi ka maqlay yani waan hubaa qaala markaasuu camri wuxuu yidhi lain qulta daaka haddaad sidaa tidhi ina fiihim lakhisaalan arbaca afar arrimood bay leeyihiin afar arrimood oo wan wanaagsan oo akhlaaqiyaad fiican ah bay nimankaasu leeyihiin camr bn caas baa hadalkaa leh inahum la axlamu nnaasi cinda fitna dadka kuwa ugu degan ee ugu mxuha ah, ugu waxgarad roon weeyaan markay fitn fitani ay jirto wa asracuhum ifaaqatan cinda musiiba ka ugu soo hor horbaraarugi ogee kasoo kaban og weya marka musiiba ku dhacdana wa awshakuhum karatan inda e, bacda fara kuwa ugu soo rogaal celin og weeyaan ee ugu dhaqso badan kolkay e, baqdaan kolkay jabaanna durbay soo rogaal celiyaan wa khayruhum limiskiinin wa yatiimin wa daciif kuwa ugu roon ee ugu waxtar badan weeyaan masaakiinta iyo agoonta iyo dadka tabarta yar oo tabarucaadka iyo dadka liita gacanqabadkooda iyobay badiyaan wa khaamisatun xasanatun jamiila mid kale oo wanaagsan oo qurux badanna way leeyihiin arrin kale yani wa amnacuhum min dulmi lmuluuk kuwa u celin badan ee u horjoogsi badan weeyaan boqorada dulmigooda boqorradooda way iska dhiciyaanoo dulmigooda boqorradooda way iska celiyaan oo dagaallo badan bay la soo galeen boqorradoodii oo ilaa hadda dimuqraadiyadan ay haystaan iyo bilaash ma ayna ku helin ilaa boqorradii xuquuqdoodii ka tanaasuleen marka xukunkii shacbiga ay ku wareejiyeen baabun fi qitaali الrumi wa kahrati اlqatli cinda khuruuji الdajaal can yusayr bni jaabirin qaal haajat riixun xamraa'u bilkuufa waxaa kacday dabeel cas ayaa kacday magaalada kuufa ka dhacday fa jaءa rajulu nin baa yimid laysa lahu hijiira yani laysa lahu da'bun walaa caada aan dan kale aan lahayn ilaa ya cabdالlahi bna mascuud jaءat الsaaca hadalkaan mooyaane wax kale aan ku hadlayni war cabdullahi bn mascuud oo qiyaamihii baa dhacay istaaqli qaala faqacada waa fadhiistay cabdullahi wa kaana muttaki'an waa jiqilaysnaa faqaala markaasu wuxuu yidhi ina asaacata laa taquum qiyaamuhu ma dhacayo xataa laa yuqsama miiraafun ilaa aan dhaxal la qaybsanin walaa yufraxa bighaniima hanimana aan lagu farxin uma qaala markaas buu ku ishaaray biyadihi gacantiisa haakada wanaxaaha naxwa shaam xagga shaam buuna u tuuray gacantiisa faqaala markaasu wuxuu yidhi caduwun yajmacuuna liahli lislaam cadow baa isku urursan doona ahluislaamka isu urursan doona inay la dagaalamaan wayajmacu lahum ahlulislaam ahluislaamkuna waa isu urursan doonaan qultu markaasaan waxaan aruuma tacni ma ruun baad ujeedaa qaala nacam wayakunu cinda dalika alqitaal cinda dakum alqitaal markaasna dagaal baa dhici doona cinda dalikum alqitaali dagaalka agtiisana waxaa dhici doona ridda riddada marka wuxuu ka wadaa rogaalo ka wadaa yani inta haziima dhacaysa markaas haddana rogaala dhici doonaa fayashtariطu lmuslimuuna shurطaةa almowt muslimiinta waxay iska soo goyn doonaan shurطatan lilmowt dad marka isbiimeeye oo geeri isu biimeeyey iyo iska soo goyn doonaan iska soo qaban doonaan laa tarjicu aan soo noqonaynin ilaa haalibatan inaad soo xogroonaatan codowga joogisaan mooyaan si kale ayna kusoo noqonaynin ku ballanqaadaya fayaqtatiluuna waa dagaalamayaan xataa yaxjuza baynahum lmowt eh, baynahum lleyl ilaa habeenka uu kala kala kala dhex galo oo habeenka u kala celiyo fayafiiu haaulaa'i wa haaulaa qoladanna way noqonayaan oo qoladanna waa noqonaya qola walba wa ku noqon doontaa kullun hayru haalibin midna ayna ahayn mid eh, xoogroonaatay ayna ahayn iyagoo midna guulaysanin gaaladiina meeshooda ku noqon doona muslimiintuna meeshooda ku noqon doona habeenku kala kala celiyey wa tafna shurta shurtadaasi waa baabi'i doontaa shurtadaana waxaa laga wadaa qayb jeish oo dagaal loosoo gooyey loosoo qiimeeyey loosoo biimeeyey uma yashtaritu lmuslimuuna shurtatan ukhraa lilmowt muslimiinta haddana waxay iska soo goyn doonaan shurto kale yani qayb kale oo geeri loosoo qoondeeyey bay iska soo goyn doonaan laa tarjicu inayna soo noqonin ilaa haalibatan fayaqtatiluuna xataa yaxjuza baynahum almowt fayafiu haa'ulaa'i wa haa'ulaa' kullun غayru haalib watafna shurطa shurtadii labaadna waa baaba'aysaa uma yashtariطu lmuslimuuna shurطaةa lilmowt laa tarjicu ilaa haaliba fayaqtatiluun xataa yumsuu waa dagaalamayaan ilaa ay galabaystaan oo gobolku u dhaco fayafiiu haؤulaa wa haؤulaa qolo waliba waa noqonaysaa mucaskarkeeda bay ku noqon doontaa kullun غayru haalib watafna shurطa shurtadaas saddexaadna waa dhammaanaysaa waa la wada laynayaa wa إida kana alyawm الraabic maalintii afraad markay timaado nahada ilayhim waxa u kacaya yani nahada bmanaa nahada weeyaan waxa u kacaya baqiyatu ahli اlislaam muslimiinta intooda soo hadhay markii saddex qaybood la baabi'iyey intii soo hadhay marka kol marka salka ka wada kacayaan fayajcalu allahu dabarata calayhim yani algalabata calayhim cala alkufaar gaalada marka haziimada ilahay ku ridi doonaa fayaqtatiluuna maqtalatan dagaal bay dagaalami doonaan islayn doonaan ima qaala ama inuu yidhi laa yuraa miluhaa iyadoo kale aan la arag wa ima qaala inuu yidhi lam yuraa miluhaa iyadoo kale aan la arkaynin bu yidhi mise iyadoo kale aan la arag buu yidhi yani si aaday u dagaalami doonaan xataa ina aطaa'ira shimbirka layamuru wuxuu soo mari doonaa bijanabaatihim dhinacoodu soo mari doonaa falaa yukhalifuhu ma dhaafayo xataa yakhira ilaa u dhaco mayitan isagoo baktiga u dhaco masaafada dherarkeeda yani fayatacaadu waxaa istirin doona banu labi aabba keliya eh, eh, rag uu dhalay kaanuu mi'atan oo boqol ahaa falaa yajiduunahu ma ayna ma helayaan baqiya minhum inuu ka soo haray ila arajul alwaaxid hal nin keliya mooyaane fa biأyi haniimatin yufrax kolka haniimadee lagu farxaya aw ayu miiraatin yuqsam yuqaasam ama maalkee la qaybsan dhaxalkee la qaybsan doona dadkiiba waa dhammaadeen fa baynamaa hum kadalika mar ay sidaa yihiin idtamicuu biba'sin huwa akbaru min dalika yani qitaal oo kii hore ka daran ayay maqlaan iyo jeeshkii hore ka fara badan fa ja'ahum sariiq qayladii baa u yimid ina adajaala qad khalafahum fii daraarihim dajaal eh, baa idinka dambeeyay idiin soo weydaartay carruurtiinnii fayarfuduuna maa fii aydiihim wixii gacantooda ku jiray bay tuurayaan xoolihii waxaa iskaga tegayaan wa yuqbiluuna waa soo noqonayaan fayabcauuna casharata fawaaris ariica waxay diri doonaan toban fardalayah bay diri doonaan oo horseed u ah qaala rasuulu lahi sala allahu alيyه wasalam inii la acrifu asma'ahum wa asma'a aabaa'ihim wa alwaana quyuulihim anugu waan garanayaa magacyadooda iyo magacyada aabbayaalkooda iyo fardahooda midabkiis midabkooda waan garanayaa wuu yihi hum khayru fawaarisa calaa dahri اlardi yowmaidin maalintaas fardelay adduunka dushiisa joogta kuwa ugu fiican weeyaan aw min khayri fawaarisa calaa dahri اlardi yowmaidin se wuxuu yidhi fardelayda maalintaas joogta kuwa ugu fiican bay ka mid yihi baabun ma yakunu min futuxaati اlmuslimiina qabla اdajaal dajaal hortii futuxaadka iyo guulaha muslimiinta ay heli doonaan can jaabir bni samurata can naafic bni cutbata radia allahu canhuma qaala waa saxaabi saxaabi ka warinaya kunaa maca rasuuli llahi sala allahu alay slam rasuulkii ilaahay baan la jiray fii gazwa duulaan dhexdiisaan kula jira qaala markaasu wuxuu yidhi faأtى النabiya slى الlahu عalيh waslama qowm min ahli اmrb min qibali اlmgrib niman ba uga yimid nabiga alayh الsalaatu wasalaam xagga gabaludhaca ayay uga yimaadeen yani xagga ahlu shaam ayay uga yimaadeen calayhim hiyaabu suuf oo dhar suufa xilan fawaafaquuhu waxay kula kulmeen cinda akamatin buur agteed meel taag ah agtiisay kula kulmeen fainahum laqiyaamun waa taagnaayeen warasuulu llahi salى اlahu alay slm qaa'idu rasuulka ilaahina wuu fadhiyey qaala naafic bn cutba wuxuu leeyahay faqultu fii nafsi faqaalat linafsi nafteyda waxay tidhi iitihim u tag faqum baynahum wa baynahu iskala dhex taag iyaga iyo rasuulkeeda iskala dhex taag laa yaqtaaluunahu yaana dilin eh ka waardiya baan isidhi qaala uma qultu markaasaan waxaani lacallahu najiyun bihim inuu shir la haysto faq la leeyahay ayaa suurowda faataytuhum waan u imid faqumtu baynahum wa baynahu isagii iyagaa iskala dhex taagay qaala wuxuu yidhi cutba naafic bnu cutba faxafidtu minhu arbaca kalimaatin afar eray baan ka xifdiyay hadalkii nebiga alayh isalaatu wasalaam acuduhunna fii yadi gacantayda aan ku tirinayay qaala wuxuu yidhi taqzuuna jaziirata alcarab waxaad ku duuli doontaan jaziirata carab baad ku duuli doontaan fayaftaxuha allahu caza wajalla ilaah baa marka idin furi doono gacanta idin idin doono waa qabsan doontaan uma faris faris bay haddana ku duuli doontaan fayaftaxuha allahu caza wajala ilaah baa idin gacan doona uma taqzuuna aruum ruum baa ku duuli doontaan fayaftaxuha allah uma taqzuuna adajaal dajaal baad haddana ku duuli doontaan fayaftaxuhu allah ilah ayaa magiisa idinka siin doona oo marka kolkoo ciisa uu soo degay ciisa uu dilo isagoo muslimiinta ila la jira ayuu maxaa la dagaalami doonaa markaas waa jebi doonaan iyaguna qaala jaabir ibnu samura wuxuu yidhi faqaala naafic naafic bn cutba wuxuu yidhi ya jaabir laa nuraa ana adajaala yakruju xataa tuftaxa ruum u malayn mayno uma aragno inuu dajaal soo degi doono ilaa horta ruum la qabsado ilaa ruum la qabsado marka ruumtii ruumtii sharqiyada ahayd ee markaas iyada waa tii la qabsado hore u dhacday marka ruumtan dambena iyadana waa la qabsan doona baabun fii fatxi qustantiniya qustantiniya magaalada istanbul hadda la yidhaaho weeya qabsashadii la qabsanayo mar waa kaynu soo marray marka mar la qabsan doono oo laakiin akhiru zamaan oo iyadoo aan ahayn midii hore can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alيyh waslama qaal laa taquumu saacatu xataa yanzila aruumu bilacmaaq aw bidaabiq waa laba meelood laba meelood oo shaam ku taalla weeya mid waliba marka ilaa mee labadaa meelood midkaas bay ruum soo degi doonaan faykruju ilayhim jeyshun min almadiina jeysh madiina ka tegay ayaa u bixi doona min khayri ahli اlardi yowmaidin dadka dhulka jooga maalintaa ugu wanaagsan faidaa tasaafuu markay isu saftaan qaalat aruum ruum baa waxay dhihi doontaa khalluu baynana wa bayna aladiina subuu mina nuqaatilhum isu kaaya daaya annagii iyo dadkii annaga nalaga qabsaday diintayadii ka baxay idinka idin soo raacay isukaya daayo aan la dagaalanayn fayaquulu muslimuun muslimiintaa dhihi doona laa wallahi laa nukhallii baynakum wa bayna ikhwaanina isku kindayn mayno idinkiiyo walaalahaiyo isku kindayn mayno fa yuqaatiluunahum waa la dagaalamayaan fa yuhzamu yahzimu waxaa jabi doona huluun jeyshkaas muslimiinta hulu waa jebi doona laa yatuub allahu calayhim ilah tooba ka aqbalaynin wa yuqtalu huluuhum hulutkoodna waa lalayn doonaa afdal shuhadaai cinda allah shuhadada kuwa ugu fiican ilahay agtiisa ugu fiicanna weeyaan wayuftaxu hulu wayaftataxu hulu huluka dambena waa guulaysanayaano waa qabsanayaan laa yuftanuuna abadan weligood lama beleynayo oo fitnado dhan waa ka nabadgelayaan fayaftatixuuna qustantiiniya magaalada qustantiiniya qabsan doonaan fa baynamaa hum yaqtasimuuna alghanaa'im mar ay haniimooyinka qaybsanayeen qad callaquu suyuufahum sayfahoodana ay sureen bizaytuun geedaha zaytuunka ay sureen id saaxa fiihim shayطaan shayطaan baa ku dhex dhawaaqaya u qayliyaya oo guushaasuu rabaa inuu ka xumeeyo dadka muslimiinta wuxuu dhihi doonaa ina adajaala qad khalafakum fii ahlikum dajaal baa idinka dambeeyey dadkiinii buu dhihi doonaa fayahrujuuna way soo way baxayaan oo ka tegayaan wadalika baatilun arrintaasuna been weeyaan faidaa jaa'u shaam shaam markay soo gaadhaan yuu kharaja soo baxaya kolkaa fabaynamaa hum yuciduuna lilqitaal mar ay dagaalka isu diyaarinayaan dajaal inay la dagaalamaan ay arkaan ay rabaan yusawuuna sufuuf sufuufta ay hagaajinayaan id uqiimat isalaa salaadii baa loo aqimay fayanzulu ciisa bnu maryam ciisa bnu maryam baa soo degi doona calayhi asalaam faamahum waa tujinaya waa tujinaya marka salaada ugu horreysa uu soo degi doono ma tujinaya tujin doona dadka mahadigaa tujin doona marka mar kaluu tujin doonaa faidaa ra'aahu caduw llah markuu arko cadowga ilahay yani dajaal markuu arko yudaaba dhalaalayaa kamaa yaduubu lmilxu fi lmaa sida cusbadu biyaha ugu dhalaasho falow tarakahu hadduu iska dayn lahaa lan daaba waa dhalaali laha xataa yahlika ilaa ka dhinto walaakin yaqtuluhu llah ilaah baas ku dili doona biyadihi biyadi ciisa fa yurihim wuxuu tusin doonaa damahu dhiiggiisa uu tusin doonaa fii xarbatihi eebadiisa warankiisii uu ku dilay ayuu dhiiggiisa ka tusin doonaa marka xadiidkan kada iyo laba xadiid oo kale aynu soo marray intuba marka waxay shee fatxiga ay sheegayaan ee fatxu qustantiiniya oo waxaa lagu fasiray inuu yahay fatxi haani fatxigii hore cuhmaaniyiinta ay qabsadeen isagu saa ma ahayn oo dajaalna ma soo bixin marka waa fatxi labaad oo fatxiga ka horeyn doona fatxu madiinati ruma ka horeyn doona kaas weeyaan isagan fatxu ruumna waa kaynu kusoo marray xadiidkii mxuha jaabir ibni samura iyo mxua naafic ibn ibni cutba aynu kusoo marray xadiid kale oo sariix oo caddaynaysana waa jiraan baabun fi اlkhasfi biاljaysh aladii yaumu lbeyta yani yaumu yani yaqsid lbeyt kacbada jeish kusoo duuli doona oo inay qabsadaan raba oo nin muxuu ahaay kacbada iyo ma ka qabsan doona inay la dagaalamaan raba jeish loo soo diri doona shaam kasoo bixin doona oo dhulka lala goynayo khasfiguna dhul lagoynta weeyaan عن cubaydillaahi bni lqibطiya qaal waxaa soo galay cabdullahi بن xaari بن rabiica mxuah alxaaris ibnu rabiica iyo cabdullahi بن safwaan wa ana macahuma anigoo la joogay calaa ummi salamata umi lmu'miniina radia allahu canha umu salama usoo galeen fasa'alaaha waxay weydiiyeen can iljeishi aladii yuqsafu bihi jeiska dhulka lala goyn doono ayay waraysteen wa kaana dalika markaasuna wuxuu ahaa fi ayaami ibni zubayr cabdillahi bni zubayr maalmihiisiba ah cabdullahi bni zubayr markuu intuu muxuu ahaayey maka caasima ka dhigtay uu nimankii bani umaya uu la dagaalamay oo uu khilaafay bay jeish usoo dirayeen marka oo qabsada oo cabdullahi bnu zubayr la dagaalama markaas jeishkaas inuu yahay yaziid uu soo diray jeishkii kacbada ee kusoo duulaya ee lala goynayo dhulka lala goynayo saasay u maleeyeenoo markaasay umu salama ay weydiiyeen fa qaalat markaasay waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yidhi yacuudu caa'idun bilbayt nin baa kacbada magan geli doona nin madax ah ayaa kacbada magan geli doona oo muxuu ahay xaramka qabsan doono oo caasimo ka dhigan doono oo eh, si aan loogu soo duulin oo cadowgiisa uga magan galo fa yubcathu ilayhi bactun jeish baa loo soo diri doonaa la dagaalama fa idaa kaanuu bibayda'a min alard meel saxra oo dhul ah markay joogaan ama meeshan baydaa la yidhaahae dilxulayfa agteeda madiine ku dhow meeshaas magaceeda bayda la yidhaaho inay tahayna waa suurowda khusifa bihim dhulka lala goyn doona faqultu markaasa waxaan ya rasuula allah kayfa biman kana kaarihan siduu noqon doonaa loola goynayaa dadkii soo dirqiyeyna iyagu ayna niyo ka ahayn qaala markaasu yidhi yuksafu bihi macahum waa lala goyn doonaa dhulka iyaguna kuwaas jirkooda iyagana lala goyn doonaa walakin yubcasu yowma alqiyaamati calaa niyatihi qiyaamahaasa niyadiisa lagu soo bixin doonaa laakiin halaagaas isaga ah waa kula jiri doonaa kii kaarihahaa iyo kii iskala socday iyo kii ka dhex ganacsanayay iyo kii awr iyo wax ka ijaaranaya iyo kulligood qaala abu jacfar hiya baydaau lmadiina abu jacfar ruwaadda xadiidkan kada ka mid ah wuxuu leeyahy baydadan la sheegayo waa baydada marka ee madiine agteeda ah weeyaan oo waa meel magaceed yani meel baydaa la magaceeda weeyaan ee dhul iska qafo caadiya ah un ma aha baab fi sukna اlmadina wacimaaratiha qabla الsaaca yani qabla اlqiyaama madiine in la degi doono oo la camiri doono qiyaamaha ka horow عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم تبلغ المasاkن إhاab أو yhاab guryuhu waxay gaari doonaan madiina meesha ihaab la yidhaho ama yahaab la yidhaaho qaala زuhayr زuhayr raawiga xadiidka wuxuu yihi qultu lsuhayl suhayl ibn abi صالح baan waxaan ku ninku xadiidka ka maqlayba wuxuu yihi kam dalika min almadina imise ay madiina meeshaas u jirtaa uu leeyahay dhismuhu halkaasay gaarayaan qaala kadaa wa kadaa miilan intaas intaas miil bay u jirtaa ma aanu xadidin marka intii uu u sheegay suhayl ibnu abi saalix u sheegay eh, inta inta mayl ay u jirto marka waa ka fog tahay wey marka madiina inay ballaaran doonto oo dhismaheedu uu waasic noqon doono oo amyaal fara badan ay muxuaha imtidaada u samaynayso taasuu sheegay haddaba marka waa waa way tahay madiina marka haddana way sii weynaan doontaa baabun yuqaribu lkacbata dsuwayqatayni min alxabasha suwayqatayn waa taru tasgiiru saaq way suwayqa nin kuba dhuudhuuban leh oo xabashi ah inuu kacbada dumin doono yani can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam yuqaribu lkacbata kacbada waxaa dumin doona oo dhagax dhagax u tuuri doona dusuwayqatayni mid laba kubab oo yaryar leh mid nin gaaban oo laf yaroo bar yaroo xabashi oo kubab duudhuuban leh min alxabasha ayaa dumin doona yani fi lmustaqbal weeyaan aakhiru zamaan markay noqoto ma aha ninkii qaraamiqada kii madaxda ka ah xamaad qarmad la odhanayay kaasuu kacbadan ma wada dumin nin baan filaya wuxuu ka fujiyey un xajar aswadkay kala baxeen qaraamaqadi laakiin kan kada waxa weeyaan inuu dhagax dhagax u tuuri doono oo kulligeed u wada demin doono baabun fii manci alciraaqi dirhamaha can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam manacat alciraaqu dirhamaha wa qafiizaha manacat yani tamna waxay ceshan doontaa ciraaq way ceshatay yani way ceshan doontaa dirhamahaa wa qafiisahaa dirhamkeedii iyo qafiiskeedii ashan doontaa qafiisku waa waal mikyaal oo wax lagu beego weeyaan dirhamkuna marka waa lacagti lacagti fidada ahayd ciraaq marka kolkaa nebigu alayhi salaatu wasalaam sidaa uu leeyahay maba la qabsanin ma la qabsaninoo islaamnimo ma ayna soo gelin marka nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ishaarayaa ciraaq inay beled islaamiya noqon doonto laakiin aakhiru zamaan wixii laga soo ururin jiray ee muxuu aha miisaaniyada dawladda islaamka ay ka soo geli jiray ee lacag iyo zarci ahaa ay goosan doonto ayb wamana'at ishaamu mudyaha wa dinaaraha shaamna way ceshatay mudyigeedii iyo dinaarkeediiba waa ceshatay mudyiguna isaguna waa mityaal wax lagu beego weeyaan dinaarkuna marka waa lacagtii danaaniirta dahabka ahayd ee ay lahaayeen dowladii dowladda ruumka ay raacsanayd manطaqatu shamna ay raacsanayd iyaduna way ceshan doonta yani iyadoo intay beled islaamiya noqoto ee goorta dambe akhiru zamaan marka la gaaro ay noqon doontaa ay goosan doontaa oo ceshan doontaa wixii khayraadkii xaggeeda ka imaan jiray wamanacat misru irdabaha wa dinaaraha masrna iyadana waa ceshatay irdabkeedii iyo dinaarkeediiba irdabkuna iyaduna waa shay gutyaal ahoo afar iyo labaatan saac iyo meelahaas noqdo weeyaan dinaarkuna marka lacagta iyaduna marka kharaajkeedii iyo wixii ka imaanaya way ceshan doonaan wacudtum min xaysu bada'tum wacudtum min xaysu bada'tum wacudtum min xaysu bada'tum waxaad ku noqoteen halkaad ka bilowdeen waxaad ku noqoteen halkaad ka bilowdeen yani jaziirat lcarabti hortii hore islaamku uu kasoo qaaday fididda ka qaaday iyuu dib uga noqon doonaa oo meelahaas kale marka waxay noqon doonaan ama bilaad غayr islaamiya ay noqon doontaa oo mxu ahay dadkooda gaaloobi doona ama gaala qabsan doonta ama waxay noqon doonaan dad faasiqiin oo xun oo aan islaamiya oo abayeeldon marka waa akhiru zamaan marka la gaadho uu nebigu alayh الsalaatu wasalaam xadiid kalena uu ku sheegay inuu isugu soo uruuri doono mintaqat اlxijaaz islaamku isugu soo uruuri doono bayna almasjideyn isugu soo uruuri doono kolkaas weeya marka manaadiqdaasu oo kolkaa weli aan la qabsanin ayuu nebigu alayh sala slam axwaasheeda ka sii ilaa aakhirkeeda sii ku dambayn doonto shahida bidalika laxmu abi hurayrata wa arrintaa waxaa ka marag abuu abu hurayra xadiidka warinaya abu hurayra hilibkiisa dhiiggiisa arrintaa ka marag rasuulka ilaahay in sidaa yidhi marka waa hubaa abu hurayra waa hubaa inuu rasuulku sidaa yidhi kolka haduu yidhina waa inay dhacayso waa hubaa وعn أbي هريرةa رضي الله عنه أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal laysat السنة أnlaa تمطروا abaartu maaha inaan roob idin di'in taas ma aha abaarta kumano walakin السنة abaartu waxaa weeyaan an تمطروا وتمطروا ثuma laa تنبت الأرض شhayئa in roob laydin siiyo laydin roobeeyo haddana aanan dhulka waxba soo bixinin taas abaara marka taas akhrisamaa dhici doonta weeyaan abaarta qumanu ma aha midda roob la waayo roob aan soo di'in ma aha ee waa roobkii intuu da waxba kari waayo kaasa abaarta quman baabu rafci اlأmaanaةi wاlإimaani min alquluub can xudayfata radي allahu canhu qaala xadaanaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama xadiiثayn rasuulka ilaahay laba xadiid ayuu noogu sheekeeyey nooga warramay qad ra'aytu axadahumaa wa ana antadiru اlآakar midkood waan arkay kii kalena waa sugayaa xadaanaa wuxuu nooga sheekeeyey ana alamaanata naزlat fii jadri quluubi الrijaal fii asli quluubi الrijaal ragga qalbi wadnihiisa salkiisa inay amaanada kusoo degtay oo ilaah uu ku abuuray amaanada dadka qalbigiisa ku abuuray uu nooga warramay ثuma nazla alqur'aan markaasu haddana qur'aan soo degay facalimuu min alqur'aani wacalimuu min aلsunna qur'aankii bay wax ka barteen sunnadiina ay ka barteen oo markaas iimaank amaanadii kusii xoogowday amaanadii abiiciyada ayd aslu fitrati ilaahay uu ugu abuuray baa markay muxuha qur'aanku uu soo degay ee sunnadeedu soo degtay ee iimaankii dadkii ay galay qalbigooda uu galay ay qur'aankii iyo sunnadii barteen yaa qalbigooda marka ku xoogowday uma xadaanaa can rafci alamaana amaanada qaadideeda dadka laga qaadayo yuu nooga sheekeeyey qaala wuxuuna yidhi yanaamu rajulu nawma ninbaa seexanayaa nawmad nawma markii la yidhaha wasankaas masarka ku yimaado calaa wasni facla waa hal uu tusinaya hal mar inuu dhacayo darba iyo nafka iyo jalsa iyo kuwa sidaasoo kale la yidhaahdo waxay tusisaa inuu shaygu hal marka dhacay yani hal mar buu qof seexanayaa ayb fatuqbadu اlamaanatu min qalbihi amaanadaa qalbigiisa laga qaadayaa intii uu jiifay ee amaanada qalbigiisa laga qaadayaa fayadallu aharuhaa raadkeediibaa ahaanaya midla alwaqti sida dhibac oo kale bar oo kale oo ku hadhayaa muxuu ahaye ahar yar oo ka hadhay qalbiga kaga hadhayaa xoogaabaa ku hadhay marka ثuma yanaamu nawmata haddana hal mar buu seexanaya oo kale fatuqbadu اlamaanaةu min qalbihi qalbigiiba amaanadii intii ku hadhay laga qaadayaa fayadalu eh, aharuhaa raadkeediibaa wuxuu ahaanayaa mila ahari eh, اlmajli bixidda raadkeeda oo kale majliga waxaa la yidhahaa qofku markuu muxuu ahaaye uu shaqeeyo shaqo xoogle uu qabto geelo uu gooyo iyo wuxuu noqotaba wuxuu iyo wuxuu noqotaba ee gacanta ay biyo galaan kaasaa la yidhaahaa biyaha yar ee gacanta gale ee soo foodhaca ee kaasaa la yidhaha ka jamrin daxrajtahu sidii dhuxul aada wilaanweliso oo kale calaa rijlika lugtaada si dhuxul dabaado intaad lugta ku dhufatay ku wilaanweliyey oo meeshii dabka aad muxaa taabsiisay ay biyo galeen siday noqoto oo kale saasuu noqonaya ayb calaa rajlika lugtaada ku ilaanwilisay fanafida nafida biyoobay fataraahu aad arkaysaa muntabiran muntafiqan wa murtafican meesha biyuhu ay galeen iyadoo soo foodhacsan baad arkaysaa walaysa fiihi shay waxbana aan ku jirin meel soo foodhacsanoo jirka intiisa kale ka soo koraysa oo hilib iyo dhiig iyo waxba toon alle wax yaroo biyihi ku jira ayaad arkaysaa sidaas oo kale bu marka athar sidaas oo kale ah oo faa'iido aan lahayn ayaa qalbigii iimaankii kaga soo hadhaya ثuma أkhada xasaatan qururax yar buu qaaday fadaxrajaha calىa rijlihi lugtiisa ku wilaanweliyey oo yani uu tilmaamaya yani fayusbixu الnaasu dadkeeba waxay ahaanayaan yatabaayacuuna kuwii wax kala iibsada laa yakaadu axadun yuؤddi الأmaanata qofna aanu aan u dhoweyn amaanada inuu guto wuxuu amaanada guto iska daayo umana dhow in amaanada guto waxbaa la kala iibsanaya waxbaa la kala ammaanaya waba qof qof aan u celinaya iyo qof ku dhawaanaya inuu celiyaa ma jiro ile amaanad baa qalbiga laga qaaday xataa yuqaala ilaa laga yidhaaho ina fii bani fulaanin rajulan amiinan reer hebel nin aamina baa jooga oo ammaanada aan aan khiyaanin baa jooga oo si fiican dadka wax uga beego oo wax u amaahiyo oo kida iibkii aa dukaan hebel xaafid heblaayo waxaa ku yaalla nin aamil oo si fiican dadka wax uga iibiyo tilmaanaanaya nin kaliya ah ma lagu sheego xataa yuqaala lirajuli ilaa ninka looga yidhaaho maa ajladahu xoog badanaa maa adrafahu latiifsanaa ninkan kadu caqli badanaa maa acqalahu caqli badanaa yani laga ammaanayo nin baa laga ammaanaya wamaa fii qalbihi xabbat min khardalin min iimaan isagoo qalbigiisana wax yaroo iimaan hinaanu ku jirin dadka la fiicnaanaya shaqaaradiisa iyo w khiyaanada uu samaynayo baa lagu ammaanaya o la odhanaya ninkaasu balaysana ninkaasu siduu hadiyo goor wuxuu samaynaya madaxdu ku hoos jiraa oo kidaa oo wuxuu kala dambirayaa oo waa maalaystay oo waxyaalahaasuu samaystay oo saasaa la dhahaya waa lagu ammaanaya khiyaanadii iyo waxaasa lagu ammaanaya walaqad ataa calaya waxa isoo maray buu lehay abu hurayra abu xudayfa radia allahu canhu zamaanu waqti baa ay soo maray wamaa ubaali aanan u aaba yeeli jirin an yakun baayactuka inaan wax ka iibsaday aanan u aaba yeeli jirin qof walbaba aan aamini jiray oo qof aan ka cabsanaya aanu jirin lain kaana musliman hadduu muslim yahay layaruddannahu calaya diinu diintiisa iga celinaysa ay khiyaani maayo oo diintiisa khiyaanada ka celinaysa oo cabsi ilahay baa u diidaysa inuu khiyaamo walain kaana nasraaniyan aw yahuudiyan hadduu nasraaniya ama yahuudi yahayna layaruddannahu calaya saaciihi yani caamiluhu macaamilkiisa madaxdiisa iga celinayso khiyaanada ka celinayso hadduu isagu iskhiyaani lahaa madaxdu ka baqaya madaxda madaxdiisa iga celinaysa wa ama alyawma maanta se famaa kuntu liubaayica ma aan ahayn kii wax ka iibsada ilaa fulaana wa fulaan hebel iyo hebel nina tirsan baan wax ka iibsanaya waqtiga uu sheegaa xudayfana wuxuu dhintay fii awaasiti halaaiinaad afariyo soddonkii shan iyo soddonki meelahaasu dhintay taarikhda hijriga marka ahayd waktigaasoo calaacalayah uu leeyahay hebel iyo hebel iyo mooyaane qof qof un tirsan wax kalan aaminaya ma jiro hadda hadduu arko muxuu odhan lahaa radi allahu canhu baabu yakunu fi aakhiri zamani khaliifatun yaxfi lmaala xafya um, waxaad dhici doonaa aakhiri zamaan kolku maalku farabato nin oo maalka dadka uu siinaya aan u tirinaynin ee u cantoobinaya saxaabadiisa qofki u yimaadaba siinaya عن الجurayري عن أbي نضرة qال كنا عnda جابر بن عبد اللahi رضي الله عنهma fqاal يuشhك أهل العراaq أnlaa يuجبى إلyهm qفيز وlaa dirهم yuushiku yani yqرب waxa u dhow oo dhaqso u dhacaysa أهل العراaq أnlaa يuجبى إlayhim inaan loo keenin jibaaya waxaa la yidhaha xoolaa lasoo ururiyo a la yidhaaha zakada iyo kharaajka iyo jizyada iyo xoolaa lasoo ururiya baa jibaaya la yidhaha marka inaan loo keenon loo soo ururinin kafiizun walaa dirham waa xadiidkii aynu soo marra oo kale odhanaya ciraaq waa ceshitay kafiiskeedi iyo dirhamkeediiba yani inaan dirhamna xoolaana maalana laga keenin kafiis badarana aan laga keenin ba mxuahaye dhaqso u dhacaysa qulnaa min ayna daka dalika arrintaasay ku dhacaysaa baan nidhi qaala min qibali اlcajam cajam xaggooday ka dhacaysa yani cajamkii laga qabsaday awal hore xukumaysay tii baa kusoo noqon doonta yamnacuuna dalika arrintaas waa diidayaanoo waa ceshan doonaan ثuma qaala markaasu wuxuu yidhi yuushiku ahlu lciraaqi anlaa yujbى ilayhim dinaaru walaa mudyi qulnaa min ayna dak qaala min qibali الrum ثuma askata unayha yani askata waa aamus sakata iyo askata labadaba isku macno weeyaan sida sara iyo asra oo kale waa aamusay hunayhatan waqti gaaban buu aamusay hunayatan waqti gaaban buu aamusay uma qaala markaasuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi yakunu fii aakhiri ummatii khaliifatun yaxfi lmaala xafyaa walaa yacuduhu caddaa ummaddayda aakhirkeeda waxaa ahaan doona oo jiri doona nin madaxahoo maalka cantoobin doona sacbada ku cantoobin doona dadka ugu cantoobin doona oo aan tirinaynin hal hal iyo aanu tirinaynin qaala qultu liabi nadra aljurayri saciid ibni iyaas aljurayri ayaa wuxuu leeyahay waxaan ku idhi abunadran waxaan ku idhi iyo abilcalaa atarayaani ma u malaynaysaan annahu cumar ibnu cabdilcaziiz khaliifaha nebigu sheegaya inuu cumar ibnu cabdilcaziizya ma u malaynaysaan faqaala laa maya baydan yani ma aha waa mahdiga weeya mahdiga weeyaan baab fi اlaayaati alati takunu qabla الsaaعة عن xudayfةa bni أسيidi alغifaariyi radي allahu عanhu qaal اطلca النabiyu slى الlahu عalayhi وasلم عalayna wanaxnu natadakar rasuulka ilaahay baa nagu soo baxay annagoo sheekaysanayna oo waxyaala ka sheekaysanayna qaala ma tadaakaruun maxaad ka sheekaysanaysaan qaal natadaakaru saaca qiyaamahaan ka sheekaysanayna qaal fainahaa lan taquuma xataa taraw qablahaa cashra aayaatin ilaa toban calaamadood aad aragtaan ma dhacayso qiyaamo ma dhacayo toban calaamadood ayb tobankaa calaamadoodna waa calaamaadka kibaarta ah weeyaan calaamaadka qiyaamaha waxay kala yihiin calaamaad yaryar iyo calaamaad waaweyn calaamaadka yaryar waa horreeyeen oo qaar badan baa dhace oo nebigu calayh isalaatu wasalaam waa ka ilaahay ku yidhi anta min dikraaha marka nebiga nabig alayh salatu slam calaamaatu saaco ka mid aha bacsidiisiiba ee ka horraysay muddo badan kasii horraysa bay ahayd marka calaamaadka waaweyn ee ah ee kolkay soo dhowaato aad u soo dhawaata dhici doonta waya tobankan kadu fadakara addukhaan qiiq buu sheegay wاdajaal wاdaaba وطلوع الشhمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف saddex khasfi dhullagoyn ayuu sheegay خص بالمغرب خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب saddexdaas khasfi buu sheegay وآkhiru ذلika arrimaha tobankaa ka ugu dambeeyaana ناar تخرج من اليمن تdرد الناaس إلى محشhرهم waa dab oo yeman ka soo bixi doona min bi'rin fii cadan ka soo bixi doonta oo dadka soo kaxayn doonta oo kaynu hadda ka horran soo marray inay dadka muxuu ahay saddex nooc bay dadka sida loo xashiranayaa kala tahay nooca ugu dambeeya ay naartu marka soo kaxaynaysa tobankaa calaamadood ilaa aad aragtaan qiyaamu ma dhacaya buu leeyahay ayb dajaal mxu xadiis badan dhowraba ku imaan doonta oo midkood uuba yahay mid nin arkay uu ka warrami doono baab baadiruu biاlأcmaali fitnan ka qiطaci اleyl اlmudlim ka degdeg oo ka booba camalka yani camalka wanaagsan badsada intayna fidnooyin noocaas oo kale ayna dhicin oo ayna idiin suuroobi karin kolkaa inaad cibaadaysataan camalka wanaagsan marka badsada عan abi hurayrata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama qaal baadiruu biاlأcmaali fitnan ka qiطaci اleyl اlmudlim ka booba camalka wanaagsan ka booba uga horeeya fitnooyin oo sidii habeen mugdiyah oo kale ah habeen mugdiya oo waxba la kala arkaynin qofka uu ku dhaco sida u jahwareero oo kale sidaasoo kale dadka u jahwareerayaan oo qofku aan waxba kala garanaynin wax xun iyo wax wanaagsan aanu kala garanaynin dadkao dhan wareersan yihiin qofkii yusbixu rajulu mu'minan qofkii isagoo mu'minu waa bariysanayaa wa kaafiran isagoo gaalana waa kala qofkii iimaan kusoo toosay yaa gabalku dhacaya isagoo gaalo aw yumsi mu'minan wa yusbixu kaafiran waa cagsiisiin qofkii ahay gabalku ugu dhacay iimaan ugu dhacay aroortii soo toosaya isagoo gaclo yabiicu diinahu diinkiisuu ku iibinayaa bicaradin min addunya yani binafcin min addunya nafci yaroo adduun ah yuu maalkiisa ku iibinayaa amsila noocaasoo ka mida ah waa aragteen muxuu ahay buldaanta shuuciyada iyo waxyaalaha qaadataayo waa dad badan baad arkaysaa oo awal hore dad wanaagsana jiray oo misri ku jiri jiray oo dadka wacdii jiray oo goortii dambe marka ad rag waxaa jira maktabaadkiisii xaraashay muxuu ahay awal horena islaamiyiin jaamicada islaamiya intay ka soo baxeen maktabadooday xaraashay oo kutaaba xooray a jira oo marka wax yaroo nafcia meesha armo kaasoo kale arma madax lagaa dhiga waxaasa diintoodii dad badanu ay ku iibinayaan hadday arrintu sii socoto marka sii xumaatana ka warka sii darsan doontaa waa la arkay arrintan waxyaalaheed qaar waa laga arkay ilaahna inteeda dambena waa dhici doontaa lakin alla naga nabadgeliya baabun baadiruu biاlacmaali sittan fitnooyinkiibuu lix ka tirinayaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam lix arrimood camalka ka booba can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alay slam qaal baadiruu biاlacmaali sitta addajaala wاddukaana wadaabat alأrض waطuluuca الshamsi min mغribiha waamra alcaama وquwaysة أxadiكم ayb lixdaa arrimood intayna dhicin arrinta ka dood ayb amr اlcaama qiyaamahay qaar ku fasirayaan quwaysata axadihimna mowdkay ku fasirayaan yani qiyaamaha caamka ee dadkao dhan wada saamaynaya intaanu dhicin iyo intaydaan dhimanin inta adigu kukhaaska ahaa geerida kukhaaska ah iyo qiyaamaha dadkao dhan wada gaaraysa labadaasba intaynan ka dhicin ka boga bab bab alcibaadau fi lharji o baabu alcibaadati fi lharji harjiga aynu soo marray qatliga ahaa oo waqtigaa fitantu ay joogto cibaadadu inay ajri badan tahay qofka waqtiga ay joogto awqaadda xunxun marka la joogo oo qofka wax ku caawiya cibaadadii ilaahay iyo diinta qabsashadeeda wax ku caawiya aanu helaynin cibaadadiisa iyo qabsashadiisa diintiisa u haystaayo ajri badan oo dheeraadaba kolkaa leedahay can macqil bni yasaari radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslama qaal alcibaadaةu fi lharji ka hijratin ilaya cibaadada waqtiga harjiga waqtiga fitanta iyo daraabaadka iyo la cibaadaystaayo hijrad ani la isoo haajiray bay la mid tahay la ajri tahay yani ajri badan bay leedahay baabun fi qisati ibni sayaad ibnu sayaad wuxuu ahaa wiil yaroo kuraya oo yahuudiya oo waxaa la sheeg sheegi jiray waqtigii nebiga alayh isalaatu wasalaam joogay oo xaalkiisa marka la garan waayey waxyaalu sheeg sheeg marka nebiguna alayhi salatu u tegi jiray oo uu warwareysan jiray oo imtixaani jiray suu xaalkiisa u kala ogaado inuu yahay dadka qaarkood marka kolkii hore waxay u maleeyeen inuu dajaal yahaa saxaabada qaarkood waaba ku dhaaran jiray inuu dajaal yahay laakiin dajaalkii ma aha dajaalka masiixa ahee dajaalka weyne ma ahee dajaal min dajaajil ayuu ahaa goor dambana ad waa soo islaamay aakhirkiisana wuxuu ku dambeeyey lama garanayo axaadiis marka fara badan oo Eh, arrintiisa ku soo arortay xadiidkan kada abu saciid ee qudriga soo socdaana baa arrintiisii siday u qasnayd kaba sheekayn doona iyo xadidka ibn cumar ee soo socday can abi saciidin alqudriy radia allahu canhu qaal kharajnaa xujaajan aw cumaara annagoo xaajiyaal aan cumraysanayna yaan soo baxnay waa bacda wafaati nebi alayh salatu slam arrintana dhacaysa wa macana ibnu sayaad ibnu sayaad baa nala jiray ibnu saaid ibnu saa'id iyo ibnu sayaad labadaba isagaa la yidhaha qaala fanazlnaa manzilan meel baan degnay fatafaraqa annaasu dadkii baa kala baahay oo ninba meel uu degay wa baqiitu ana wa huwa aniga isagaa isku meel kusoo hadhnay fastawxashtu minhu waxshatan shadiida waan ka cidlaystay oo yani qalbiga ma aanan siinin mima yuqaalu calayhi waxaa laga sheeg sheego sababtiisa ayaa ninkan kadarjaqnimiisa nacabaystay inaan isku meel degno qaala wa jaa'a bimataacihi fa wadacahaa maca mataaci alaabtiisiibuu soo qaado alaabtaydii buu ku dhex daray faqultu markaasaan waxaan anigoo raba inaan iska fogeeyo yaan waxaan ina alxara shadiid kuleelku waa daran yahay falow wadactahu taxta tilka ashajara geedkaa hoostiisa haddaad alaabtaada dhigata ka waran oo kuleelka aynu la kala durugno qaala fafacala waa yeelay qaala faruficat lanaa hanamun yani daharat lanaa hanamun ari baa noo muuqday faاnطalaqa waa aaday fajaءa bicusin wuxuu weel weel weyn buu yani yacusi la yidhaahaa yani weel caana abuu ka keenay arigi arigii inuu kasoo iibiyey iyo inay dadkii lahaa u liseen iyo waxay noqotaba arigiibuu muxuu ahaa caana weel buuxa ka keenay fa qaala markaasu wuxuu yidhi ishrab abaa saciid abu saciid ow cab caanaha fa qultu ina alxara shadiid kulaylku waa daran yahay walabana xaar caanahuna waa kulul yihiin waxaad qabow oo mooyaane waqtigankaas wax kulayla ma cabbi kara yani abu saciidna marka ninkan jildiidadiisa wuu ka gelayaa mooyaane muxuaha ee tawhun ku cudur daaranayaa mooyaane sidaa kama ahayn ma bi uguma aanu sugnayn bu la abu saciid ilaa anii akrahu an ashraba min yadihi inaan gacantiis wax ka cadbaan necbaa mooyaane wax kale ima haynin waxaan sidaa u kulaylku waa daran canhuna waa kululyahan aanu ahaa ninkan kale wuxuu keenay inaan cabbadan iska necbo aw qaala mise wuxuu yidhi aakuda can yadihi inaan gacantiis wax ka qaataan necbaysna faqaala markaasu wuxuu waa gartay marka ninkiina isna waa gartay markaasu wuxuu yidhi abaa saciid abu saciidow laqad hamamtu an aakuda xablan faucalliqahu bishajara uma akhtaniq waxaan niyaystay inaan xadhig intaan soo qaato on geed ka soo lalmiyo aan isku ceejiyo oon isdilo baan niyaystay mima yaquulu li annaas waxay dadku leeyihiin dadkii o dhan ba iga wada cararayo dadka iga cararaya iyo dadka waxay iga fidinayaan sabtiisa baan waxaan niyeysa in isdilaba ya aba saciid man khafiya calayhi xadiidu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ma yakfa calaykum maashara alansaar qof kasta oo eh, xadiidka nebiga ay ka qarsoontaba idinka ansaar idinkama qarsoonayso alasta min aclami الnaasi bixadiidi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam soo ma xadiidka rasuulka dadka inta ugu cilmi badansoo ka mid ma alaysa qad qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi miyaanu dhihin huwa kaafirun dajaal waa gaal sooma dhihin wa ana muslim aniguna muslim baan ahay awalaysa qad qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslam huwa caqiimun laa yuuladu lah waqad taraktu waladii bilmadiina rasuulka ilahay sooma dajaal waa ma dhalayso looma dhalo aniguna carruur baan dhalo carruurtaydii baan madiina kaga imid awalaysa qad qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa yadkulu lmadiinata walaa makka waqad aqbaltu min almadiina wa ana uriidu makka soo nebi uma dhihin maka iyo madiina toona dajaal ma geli karo anna haddaan madiina kayn makana haddaan u socdaa <laughs> intaasoo dhan oo dilla ah ma waxay tusinaysa inaanan dajaal ahayn markaas haddana waxaas dadka ducayda rumaysanaysa idinkii kibaaru saxaabi ansaar ahaayeen xadiidka nebiga xafdisana qaala abu saciidin radia allahu canhu abu saciid baa wuxuu yidhi xataa kidtu an an acdurahu ilaa aan ka sigay inaan u cudur daarto oo muxuu ahaay ninkii wuxuu sheegaya adiladii uu qubay uma qaala markaas ugu dambaystiibu wuxuu yidhi amaa wallahi inii la acrifuhu wa acrifu mawlidahu wa ayna huwa al'aan wallaahi waa ku dhaartay dajaal waa aqaanaa meeshuu joogana meeshuu ku dhashay iyo waqtuu dhashay waa garanaya meeshuu hadda joogana waa garanaya weliba qolka qaarku wuxuu odhan jiray in dajaal mi lakin haddii noqon la yidhaha ma diid ma diidee buu dhihi jiray qolka qaarku waa garanayaa marka abu saciid waa ka tan kaga kolkuu dajaal waa garanayaa ayuu ka diday qaala abu saciid baa yidhi faqultu lahu markaasaan waxaan ku idhi tabban laka saa'ir alyoom uf alla yidhi maanta o dhan iga fogo intuu marka axaadiitii u marka u sheegay adilada u sheegay markuu abu saciid alqudri ina ka rumaysay u dhawaaday goortii dambe markay u sheegtay inuu marka dajaal garanayo oo can abi saciidin radia allahu canhu ana bna sayaadin sa'ala nabiya sala allahu alayhi wasalam can turbat اljanna ibnu sayaad baa nabiga alay sala slam wuxuu weydiiyey ciidda jannada faqaal darmakatun baydaa miskun khaalis darmaka waxaa la yidhaahaa muxuu ahay kibista laga sameeyey xuwaariga laydhaha laga sameeyey daqiiqan khaaliska laga sameeyey baa la yidhaahaa yani waa caddahay ciideeda waa caddahay weeyaan sida sida daqiiqda cad oo kale bay u caddahay waa xadiid horena aynu ku soo marray kale miskun khaalis xagga raa'ixadeedana waa miski khaalis oo wax kale aanu karixin عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن بن صائد الدجال isagoo ku dhaaranaya jaabir ibn cabdillahi alanصaari radi allahu canhuma ibnu sayaad inuu dajaal yahay yaan maqlay faqultu ataxlifu billah ma allaad ku dhaaranaysaa qaala inii samictu cumara yaxlifu calى dalika cinda الnabiyi salى اllahu alيه wasalam falam yunkirhu الnabiyu salى اllahu alay slam cumar oo arrintaa ku dhaaranaya nebiga agtii ku dhaaranaya aan maqlay nebiguna aan u diidin marka nebigu alayhi الsalatu wasalaam waa shakisanaa nebigu alayhi الsalatu wasalaam inuu dajaal yahay in kale oo xadiidkan soo socda ibnu cumar ayaa imaan doona عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط يعني في جماعة عمر بن الخطاب جماعة ku jiro ayaa mعa رasuuل اللahi عليه الصلاaةu وaسلاaم la aaday qibala ibni sayaadin xagga ibni sayaad ibni sayaad xaggiisa ayay la aadeen xataa wajadahu ilaa uu ka helay nebigu calayhi salaatu wasalaam yalcabu maca sibyaani carruurta isagoo la ciyaaraya cinda utumi bani maqaala xisniga bani maqaala agtiisa ku ciyaaraya waqad qaaraba musayaadin yowmaidin ilxulum qaangaadh buu maalinta u dhowaaday yani muraahiq buu ahaa falam yashcur ma aanu dareemin xataa daraba rasuulu llahi sala allahu alay slam dahrahu biyadihi ilaa nebigu alayh salatu slam gacantau dhabarka kaga dhuftay uma qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam ibnu sayaad rasuulka ilahi baa ibnu sayaad wuxuu ku yidhi atashhadu annii rasuulu llah fanadara ilayhi ibnu sayaad ibnu sayaad baa eegay nebigu alayh salaatu wasalaam faqaala ashhadu annaka rasuulu ummiyiin ummiyiinan carabtu ka wada nebiga carabta inaad tahay baan yaan qiraya faqaala ibnu sayaadin lirasuuli llahi sala allahu alay slam atashhadu annii rasuulu llah rasuulka ilahay adgu ma qiraysaa buu isagana ku yidhi marka doorkiisii farafadahu rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay marka waa waa waa tuuray yani waa gooye waa mxuu ahaye wa qaala markaas wuxuu yidhi aamantu biاllahi wa birusulihi ilaahay rusushiisa waa rumeeyey ilaahay rusushiisa dhanba waa rumeeyey uma qaala rasuulu llahi sal اlahu alay mid beenaale iyo mid waa i yimaadaan ayb faqaala markaasuu nebigu alayh الsalatu wasalaam qal lahu rasuulu llahi sala allahu alay slam khulliطa calayka alamru arrinta waa lagugu qasay arrinta marka hadduu kadaab un waxa ku yimaada ahaan lahaana arrintaadu waadix bay aan lahayd hadduu runla un ahaan lahaana marka arrinta waa kugu qasan tahay marka wuxuu ahaa kaahin buu ahaa kaahin buu ahaa shayطaan baa u imaanayo shayطaankaasu wuxuu ila imaanayey inta runtiihina waa intii uu waxyiga kasoo maqlaayey inta beentiina waa intuu ku daraayay uma qaala lahu rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulka ilah baa wuxuu yidhi innii qad khaba'tu laka khabii'an waxbaan kuu qariyey waxbaan qalbiga kugu qabtae garo faqaala ibnu sayaad ibnu sayaad baa wuxuu yidhi huwa duku waa duk duk baan qalbiga igu qabatay dukaa marka qalbiga ugu qabtay waxa waa dukaan iu ka wada fi riwaayati abi daawuud iyo tirmidi addukaan inuu ahaa marka dukaanka suurat dukaan ku jira ee fartaqib yawma taأti الsamaau bidukaanin mubiin kaasuu nabiga alayh الsalaatu wasalaam ugu qabtay qalbiga baa la yidhaha markaasuu dukaankii inuu wada kamilo oo dukaan uu yidhaha buu kari waayey markaasuu adduqi sida kuhaanta caadadooda sida ahaydoo shayطaankaa marka wuxuu aha kelimo kala googo-an iyo xuruf muqaطacay waxyaala sidaas iyo qalbiga ugu ridaayo faqaala lahu rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam iksa falan tacduwa qadrak iksa yani waa kelima idlaal oo yani aydi iyo wixii lamida lagu zajriyo weeyaan lan tacduwa qadraka qadarkaaga dhaafi mayso kollay wax ilaahay kuu qadaray maadan dhaafaynin faqaala cumar bnu khaaabi radia allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi darnii yaa rasuula allahi adrib cunuqahu aan dilay igu daa dajaal buu moodayay dajaal inuu yahay buu moodayay markaasuu yidhi aan dilay daa faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alay slam in yakunhu in yakun haddii uu yahay hu dajaal haddii u yahay ninka kad hadduu dajaal yahay falam tasallatu calayhi adiga laguu sii dayn maayo oo ciisaa dilaya aduma dilaysid wain lam yakun hu falaa khayra laka fii qatlihi haddaanu isagii ahaynna dilkiisa faa'iida kuuma leh ilmo yaroo weli aan qaan gaarin weeyaan wuxuu noqon doona la ogayn marka kolkaa waa nebiga alayh sala slam waa inaan arrintiisa ogayn marka wa qaala salim bnu cabdillaahi radia allahu canhuma samictu cabdallahi bni cumara radia allahu canhum yaquul faاnطلqa baعda dalika rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm وubay bnu kacbin الأnصaariي ilى النkl اlatي fiiha bnu sayaadin geedihii timirtii uu dhex deganaa ibnu sayaad iyo beertooda ay dhex deganaayeen ayuu nebigu iyo alayه الsalaatu wasalaam ubay bnu kacbin oo la socda ay aadeen isagoo marka doonaya nebigu alay sla inuu gaflo ku qabto oo kolkuu hadhadlaayo wuxuu ka hadhadlaayo iyo u dhegaysto ayuu doonaya xataa idaa dakala rasuulu llahi sala allahu alay waslam annakla markuu geedihii nabigu nakishaa dhex galay mutafiqa wuxuu bilaabay yattaqii inuu ku gabbado bijuduuci nakli nakisha jirridaheeda inuu ku gabbado wa huwa yaktilu isaga oo gaadaya an yasmaca min ibni sayaadin shay-an qabla an yaraahu ibnu sayaad ibnu sayaad intaanu arag inuu wax ka maqlo nebigu calayh isalaatu wasalaam kolkuu waxyaalaha kahanadiisa iyo sheeg sheegayo inuu wax ka maqlo doonaya ayb fara'aahu rasuulu llahi sala allau alay slm rasuulka ilaahi baa arkay wa huwa mutajicun calaa firaashin fii qatiifatin lahu fiihaa lahu fiiha zamzama yani zamzama yani hamhamad hadal muxuu ahay hunhunno oo aan kala soconayn isagoo ka hadalayo isagoo jiifo oo hadhadlaya hadal aan mafhuum aan ahayn ku hadhadlaya ayuu nabigu alayh salaatu sl arkay fara'at umu bni sayaadin rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam wa huwa yataqi bijuduuci الnakli hooyadiisa aragtay marka nebigu alayه sala slam soo gabanayo oo ku gabanaya geedaha naqiisha jiridooda ku gabanaya faqaala ibnu sayaad ibnu sayaad ba waxay tidhi yaa saaf haadaa muxamed saafna waa magaciisa wa huwa ismu ibnu sayaad ibnu sayaad magaciisa saaf ah markaasay tihi ya saaf hada muxamed fahaara bnu sayaadin yani qaama ibnu sayaad waa booday ibnu sayaad faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam low tarakathu bayan hadday dayn lahayd waa caddayn lahaa arrintiisa waa caddaan lahayd isagoo marka waqtigu hadhadlaaya markii uu kusoo degayay jinkiisi waa kusoo degayay ah uu nabigu alayhi salatu wasalaam usoo dhekanaayey marka wuxuu rabay inuu dhegaysto hadalladiisa ayaa waxaa markaasay ka goysay duuqdaasay ka goysay qaala saalimun qaala cabdullahi bnu cumara radia allahu canhuma faqaama rasuulu llahi sala allahu alay slam fi nnaas nebigu markuu soo noqday buu dadkii isdhex taagay oo khudbeeyey faathnaa cala allahi bima huwa ahluhu ilaah buu ku ammaanay wuxuu ilaah mutayba oo sifaadkiisa kamaalkaa ah buu ku ammaanay uma dakara dajaal dajaal buu ka warramay fa qaala wuxuu yidhi nii innii eh, laundirukumuuhu waan idinka digayaa dajaal baan idinka digayaa maa min nabiyin ilaa qad andarahu qawmahu ma jiro nebi aan ummaddiisa uga digini ma jiro laqad andarahu nuuxun qawmah nuux baa ummaddiisii uga dugay iyo intii ka dambaysayba nebi walibaba marka sifaadkiisu ogaa iyo fitnadiisa weynankeedu ogaa laakiin ummaddiisa inay soo gaarayen kale maana ogeyn markaasu calaa sabiili ixtiyaad nin sidaasaa imaan doona hadduu idin soo gaadho sifaadkiisu si sidaa wey iska ogaada ilaah ma aha waa gaal weeyaan waa fitna sidaasu dhihi jiray laakiin anugu waan hubaa in ummaddayda qaarkeed soo gaari doono ولكن أقول لكم فيه قولا لم yafcalhu نبي لقومه lam yaqulhu nabiyun liqowmihi waxaan idin odhan doonaa hadal aanu nebi iga horreeyey aan ummaddiisa ku dhihin tilmaan aydaan ku garan waayaynin ayaan idiin sheegi doonaa tacallamu ogaada annahu acwar ilbuula a yahay wa ina allaha tacaala tabaaraka wa tacaala laysa biacwar haddaad wax kaloo dhan ku garan waydaan taas aydan ku garan waaynin il buula yahay ilaahina ilmala taasaan kollaba qalad idinka imaanaynin wa qaala bnu shihaabin وأخبر وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم قال يوم xadr الناaس الدجاaل inuu nebigu yidhi maalintaa uu dadka dajaal uga digay uu yidhi إنه مكتوب بيna عaynayhi كافر يقرأه كل man kariha camalahu aw yaqra'ahu kullu mu'min labadiisa indhood dhexdooda waxaa ku qoran kaafir inuu yahay baa ku qoran kaafir taasna wuxuu yidhi qof alla qofka camalkiisa karhadoo dhan waa arkaya oo muuqanaysa qaari iyo hayru qaari ah, qof walba ama wuxuu yidhi qof mu'min oo dhan waa arkaya marka gaalada waa laga qarinaya lakin labadaa indhood dhexdooda kaafir kaga qoran qof alla qofkii mu'mina waa arkaya waa garanaya wa qaal ogaada annahu lan yaraa أحد منكم ربه عز وجل حتى yamuut inaanu qof idinka mid ihi rabbi aanu arkaynin rabbinimuu sheeganaya marka rabbina ilaa dimataan ma arkaysaan adduunka rabbi kuma arkaysaan taasuna marka waa calaamad kale saddex calaamadood buu marka nebiga alayh salatu salaam ka sheegay ayb isagoo labada indood dhexdooda kaafir kaga qoran tahay isagoo ila ishiisaasna xadiid soo socotaaba ay tilmaami doonto iyo isagoo la arkaayo ilahna aan la arkaynin walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh